الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى باب القول في المطلق والمقيد وباب yahay القول in laga hadlo oo wax laga dhaho في المطلqi kii la sii daayey oo dabrka laga gooyey iyo والمqaydi kii la dabray oo la xiray marka baabkan waa kii saddexaad markii loo fiiriyo mukhasisaadkii oo ahayd mutasilka kii saddexaadoo horena waa tuu noogu soo sheegay inuu keeni doono istinaha iyo shardiga iyo sifada marka kan waa sifadii haadaa ifa marka hadhow hadhihi sifadii wadaadku xaggee geey muطlaq iyo muqayad bimacnaa waxa muطlaqu waa daysan yahay waa sumad laawo markii taqyiid la geliyo bimacnaa sifo iyo sumad iyo dabar baa lagu xiray marka xaggana waxay iska shabahaan caam iyo khaas oo kale oo dee muطlaqu waa caam markii dhinaca laga fiiriyo muطlaqa muqayadku markii la fiiriyo waa khaas sababta muطlaqu wuxuu caamka u yahayna waxaa weeye caamnimadiisu wax gooniya oo uu taabanayo hadda hebel uu taabanayo ma jiro waa hawl iska guda ballaaran wey saa daraaddeed cumuumka laba loo qaybiyaa cumuum shumuuli wa cumuum badeli cumuum shumuuli waa cumuumka aan ka soo hadlaynay oo ha la yidhaahdaa alfaadda aan soo marray ay ku tusaysay kaas waxaa la yahay cumuum shumuuli baa la yihahda ama cumuum alxaqiiqa wadada qaar baa yihahda kan maxaa loo yaqaanaa mulaqa alcumuum albedeli baa la yihahda cumuum bedel ah oo maxay ta macnaheedu haddaan ku yihahda akrim rajulan nin haddaan ku yihahda karaame waxaa weeye rajulkaa wuxuu ku rumoobahayaa nin kastoo intaynan meesha fadhidaa ood karaamayso cimaamad siiso marka inta aadan qof dusha ka saarin ood la warwareegayso saas ragga indhahooda u fiirinayso kurtigana waa ku wada jirnaa laakiin markaad nin ku fariisiiso hee tacayana markaasaan kala cararaynaa waxaan leenahay ninkaas hawsha la siiye uu kala kaxeeyo marka waa bedel wey waa bedel oo macnahedu bedelku muxuu yahay ninkaa la karaameeyey wuxuu bedel ka yahay inteenna kalow ilaa inteena kale markii akrab rijul kutigaan guda jirna soo ma ahayn haa madaxaan wada taagayn adiga way nin kala karaamayn doon madaxaan wada taagayn nin markii la siiyey cimaamadii iyo qamiiskii waxaa weye huwa bedelun hee can jamiic annagoo dhan bedel laga yahay marka saas ayay marka iskaga dhow yihiin mulaqa iyo caamkuwa wuxuu yidhi sheekh waclam waxaad ogaataa ana taqyiid alcaam caamkoo la qaydo oo la dabro bisifatin sifana lagu qaydo yuujibu wuxuu waajibinhayaa atakhsiis ayuu waajibinhayaa sax waa runtiis waclam ana taqyiid alcaam naskii caamka ahaa u guda oo lagu xiro oo lagu dabro bisifatin sifa baad ku dabartay sumad baad ku dhejisay mar haddaad sumad ku dhejisanade waa dabartay yuujibu wuxuu waajibinhayaa weeye taqyiidkaasu atakhsiisa takhsiis alcaamki caamkina takhsiis waajibinhayaa kamaa sidii oo kale buu u waajibinaya yuujibu u waajibinayay asharطu shardigu suu waajibinaya taksiiska shardi inuu maxaa leeya taksiis waajibinaya waa soo marray wey wاlistinaau iyo istinaa asna inu waajibinaya labadaasma waa soo marray marka waan kuyo kale wax kaloo udhexeeya ma jiro markaad lahayd jaءa الnaasu ilaa zaydan aad lahayd haddii waxa istinahaas waxaa la yihahdaa zaydankaas wuxuu istina ka ahaa caamka wey marka waad ku khasistay ila jaءa الnaasu markaa ti dadko dhima wada yimid baa le ilaa zaydan markaa yidhi waad dabartay waxbaad ka reebtay ayb marka eh, sidaas wey marka kuwaana wey kuwaana waa saas kamaa yuujibu sharطu alsna saas labaan soo mar wadalika ka tacaala weeye waxaa kugu tusaala ka tacaala ilahay qowlkiisa u yihi fataxriiru raqabati mumina fataxriiru raqabati mumina qoor muminada in la xoreeyo ayaa ahaatay weeye dushiisa ay kafaarat qatligii ee laga hadlaya soo maaha fainahu alle damiirka in alle loo celiyo saasay ku fiican tahay lannu fataxuu raqawatin baa dabaysa qolka fainahu alle low alaqa hadduu sii dayn lahaa alraqawata qoorta hadduu sii dayn lahaa oo dhihi lahaa fatxriu raqawatin keliya la odhan lahaa ilaa hadda muminatin baa meesha ku jirta w marka fainahu alle low alaqa hadduu sii dayn lahaa alraqabata qoorta haddii la sii dayn lahaa lacama almuminata wاlkaafira haddii la fataxriu raqawatin oo intaa lagu istaago cama almuminata he wاlkaafirata w laakiin markii la fataaxu raqabatin muminatin markii la yihi kaafir banaanka u boodiyo waa la dabra hadalkii hadalkii waa la damrayo falamaa qayadahu alla markuu ku qayday bilmuminati mumina markuu ku qayday wajaba waxaa waajib noqotay ataksiis waa waajib noqday wajaba taksiis taksiiska waa waajib noqday oo waajibku m taksiisku muxuu noqday waxa qofka la xoraynhayo waxaa weeye waa mumino weye lal kaafira ah, lanna muminadu annagay naga tirsan tahay waa walaalkano annagu hiligoo nala kala taagan yahay annagu maxaa la yihahda na garab taagan yahay laakiin gaalku hee maxaa la yihahda cadawad baa naga dhaxaysa waxba nagama dhexeen annagu waxbadda nagu lisaayaa annagu berina afrigaadiinayna caahyaa marka maxaa naga nin ugu soo duulahaya maa xoriyadiisa maxaa naga naga galay qof muslim ala xoraynaya falamaa qayadahu alla markuu qaydo ku dabray bilmu'minati wajaba takhsiisu waxaa waajibay takhsiis oo qoorta la xoraynayo lagu khaas yeelo mumino wey gaalnaysa meesha shugul ku lahayn marka waa iska cadyahay waa iska cadyay wuxuuna ku caddaaday in naska caamka haddii sifa la geliyo sifadana hadda waa mu'minaadaas kale waad ujeedaaye waxaa weeye in uu khasismahayo oo maxaa la yaha la dabrahayo ayuu ku tusahaya فصل وإذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيدا له حمل على إطلاقه وإن ورد مقيدا لا مطلقا له حمل على تقييده وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر نظرت هل كان marka hawshka bilaabanaysa erad isku goldhibahay wuxuu faydaa warada hadduu soo arooro yimaado alkhitaabu hadalku hadduu yimaado muطlaqan asaga oo dabarla oo sumadlaawa hadduu yimaado laa muqayida lahu wax qayd hayana uusan jirin wax qayd oo ama asaga markaa sida istanihii iyo shardigii iyo sifadii iyo ku xiran uu jiro uusan jirin ama mid kaloo munfasil uusan jirinin e weeye xumila waxaa lagu xambaaray oo lagu socodsiin calaa iطlaaqihi sidaasaa loo daynaya saas daraaddeed culimadu waxay yihaahdaan meelaha fasaad ka dhasha waxaa ka mid a ah maxaa la yidhaahdaa taqyiid اlmuطlaq shayga muطlaqa haddaad qayido oo dabarta biduuni daliil fasaad baa ka dhalanayo tusaale ahaan nebi maxamed alay sala slam maxabadiisu waa muطlaqa w fii kuli saacin wa aan mar walba tacdiimkiisa iyo maxabadiisu saacad walba iyo daqiiqad walba qofka muslimkaa waa madluub waa laga rabaa inaad tirado marka bisha rabiicin awal baan boodboodahaya aad tirahda hee waxaa lagu leeyaha haada waa taqyiid hee waxaa muطlaq walaa yajuus ma banaano ma banaan waa inaad saa u dayso xabadu waa furan tahay way soconaysaa wakti gooni iyo munaasabad gooni maya laga yeeli mayo waa bail marka faidaa warada khiaabu muطlaqan laa muqayida lahu wax dabrahayana uusan jirinin laa muqayida lahu khitaabka wax dabraysin xumila waxaa lagu xambaaro oo lagu socodsiin weeye oo loogu dhaqmo calaa idlaaqihi sidiisaasa loo wada hayaaba la dabri maayo wain warada hadduu khitaabku soo araro in warada alkhitaab hadalka hadduu soo araro muqayidan asagii oo dabran oo la seeteeyey oo sumad lagu xiray laa muطliqa lahu wax idlaaqayo oo furhayana uusan jirinin xumila calaa taqyiidihi taqyiidkiisaasa loogu dhaqmayo saasu nas muqayidaa kuu yimi sifo iyo calaamad iyo wakti buu ku xihan yahay tusaalahan saban buu ku xihan yahay calaamad buu ku xihan yahay sifu ku xihan yahay beled buu ku xihan yahay gobol buu ku xihan yahay inaad tira waa sii deera oodaan ka qaadaya dabaradaan ka jaraya oo dadka o dhan baan ku camimaya somalina waan wada gaadsiinaya maya lagaa yeeli maa sheekh shaygan waa dabranaa sumad buu lahaa meel baa la dhigay meesha u daawo laakiin inaad tira waa oodaan ka jaraya maya warada alkhitaabu hadalku hadduu soo aro warada khitaabka ata kaa go-ane muqayidan asagoo dabralaa muliqa lahu wax la ilaaqayo oo dabarka ka furahayana uusan jirin umila ay cumila waxaa loogu camalfalay oo lagu socodsiin weye calaa taqyiidi taqyiidkiisa lagu daynaya marka laa yajuusu ilaaqu lmuqayad walaa yajuusu he taqyiid mulaq wey ilaa bidaliil mid walba siduu yahay baa loo daynaya ilaa bidaliil ayb marka unama markaa fasaadkas ka imaanaya sidoo kale waxa lamid culamadu waxay yidhaahdaan takhsiisu lcaamkii biduuni daliil aad khasiso waa min taxriif ilkelimu kadalika khaaski inaad eh, maxaa la yihaha caam ka dhigto ood furto asagana oo min taxriif ilkelim can mawaadicihi lama ogol shay walba meesha saaloo in la daayo loo daayo wuxuu ku yidhi sheekhu labadaas marka waa iska dhib yar tahay waa in warada hadduu soo arooro labadaa hore suuro muطlaqan u soo arooray sidiisaa loogu dhaqmaayo muqayadan u soo aroray sidisa loogu dhaqmayo labada waa dhib yarihi hunaa way midka saddexaad way mushkiladooda waa in warada hadduu soo arooro khitaabka muطlaqan asagoo la ilaaquu soo aroora fii mawdicin boos buu ku soo aroora nusuustan waxaan ka helna kitaabka iyo sunnada meelba asagoo mulaqu ku soo arooray ay wamuqayidan asagoo la dabrana waa soo aroora fii mawdici aakhara mawdic kalu soo arooray hunaa taati mushkila marka aayad quraan waaa kugu yimid xukun iyo nas baa kuugu yimid waa mulaq ma dabrana wax sifaya tilmaana ku xidhan dadku dhan ba wada gaaraya meel kale waxaad ka heshay qur-aanka xukunka laftiisa oo la dabray oo la guntay hunaa marka seeda haysaa meeshaas marka mushkiladu ka bilaabanaysaa ay nadarta marka waad fiirinaysaa mar halkaa haddii la joogo hunaa waxaa weeye kaama soconayso waa iska ordaahaya waa huna waa mowqif ta'amul waxaa weeye watarayus wey waa inaad u kaadsato ood fiirfiiriso od rogrogto ayaa lagaa rabaa nadarta ood fiirinaysaa waa kana iska fiiri nadrigi marka tafsiirka waa kana fain kaana hadduu yahay daalika hawshaa hadduu yahay fii xukmayni laba xukm hadday ku kala sugan yihin oo mukhtalifayni kala duwan laba xukmayn hadday laba xukm oo mukhtalifeyn ah ay ku kala sugan yihiin waxaa weeye mar bay waxaa ka hadlaan wadaadadu xukmaynka mukhtalifaynka hadda ku keeneen anaga baabkeenan ma ahane mulaqa iyo muqayadku hadday musbit iyo ay yihiin manfi iyo waxaasay ka hadlaan marka kutubta shuruuxda iyo waxaasiiba inta badan yay kaga hadlaan marka hadda waxba sii geli mayno wax macnaha saa usii weyna ma laha fain kaana fain kaana dalika hadduu yahay wey mulaq iyo muqayadku hadday yihiin fii xukmayn mukhtalifayn laba xukun oo kala duwan wey laba xukun oon shuqul isku lahayn wey milu tusaalu waxa weeye an yuqayida in la qaydo asiyaam siyaamkii soonkii in lagu qayda bitataabuc isaar raacid wey israacin in lagu qaydo markii la joogay idhaarka suura mujaadala markii la joogo wa yulaqa waa in la ilaaqo alcaamu qoodintiina waa la ilaaqay suura mujaadala wey ah, wa siyaamu shahrin mutataabicayni markii la yihi he qabla an yatamaasa maxaa la yihi failm yastaic faicaamu sitiina miskiina baa marka faicaamu sitiina miskiinan lama dhihin he shahrayni mutataabicayn laguma xihan laakiin waaa soonkiina laba bilo israaracsan baa la yihi soonkiina eh, icaamkiina maxaa la yihi faicaamu sitiinoo miskiin bas farahaan laga qaadayo ma laysraacinahaya hal maalin ma la samayn karaa maxaa la yihahda dhowr bilood ma wadi karaa maalinba qof ma quudin karaa looma bixin marka ma dhihi kartid maadaama tan waxay calaaqo lele aada ugu dhowda inaad xustaan baan u malaynayaa almuqaaranatu bayna shay-ayn wahaakada idaa qurina bayna shay-ayn soomaanan soo marin ha laba shay haddii la isku xiriiriyo oo midna xukun la siiyo midna laga aamuso inaad tiraahdo kii kale xukun raacinaya laa yuqbalu laa yuqbal lagaa yeeli maayo idcaamka soonka waa la qayday tataac baa lagu qayday inaad tira idcaamkana waan qaydahaya waa inu israacraaco lama kala goyn karo maya lagaa yeeli maayo lagaa yeeli maayo marka darsigeena ugu dambeeyay baan umalaynahaya hakada idaa qurina bayna shayayn saasay ahayd fasl hakada kulu shay-ayni qurina baynahuma fi lafdin uma habata liaxadihima xukm bilijmac mar hadda ijmac buu ka hadlay laakiin laba annaga laba xukun hadda isku xiriirta macnaheedu waxaa weeye oo aayadda lagu sheego waxba udhexaynin midna tataabuc baa lagu qayday midna hee waa la idlaaqa hadhow inaad tirahdo marka maadaama kii hore la qayday oo soomka ahaa soonka aha idcaamkuna waa qaydahaya laa yuqbal wy lagaa yeeli maayo taas marka waa laga hadlaya milu an yuqayid asiyaam bitataabuc wa yudlaqa alicaamu lam yuxmal lagu xambaari maayo lagu socodsiin maayo axadumaa midkood cala alaakhari midka kale lagu socodsiin maayo mid walba goonidiisa ayuu u soconayaa bal buu ku yidhi sheekhu yuctabaru waa la ictibaarin waa la tixgelin bal yuctabaru waa la tixgelin waa laga soo qaadi kulu waaxidin mid kastoo minhumaa labadoo ka mida binafsihi naftiisaa looga camal falaya soonkana tadaabirta loogu dhaqmahaya icaamkana idlaaqiisaa loogu dhaqmahayaa maalinba qof quudi ama wada quudi ama laba jeer saddex jeer u kala jebi sitiina miskiinka inaad quudisay way muhiimadu intaas wey laakiin adigu inaad tiraahdo sheeko waa inaad maxaa lay ad maris wada raaciso hal majlis inaad ku quudiso laba majlis inaad ii qayda mayo lagaa yeeli mayo tataabuc walaa tafriiq midna lagu qaydi maayo aday kuu talaafasaxan tahay maxaa dhacay bu kuri sheekhu liannahumaa labadoodu laa yashtarikaani ma wadaagahayaan fii lafdin lafdi ma wadaagahayaan wax lafdi oo ka dhexeeya ma jiro haadaa siyaam wa hada icaamu marka laba lafdi luuqa carabiya macnaha wax ka dhexeen hadday siyaam siyaam isla ahayn ama icaam icaam isla ahaayan lahaayen waxbaan dhihi laha laakiin hada icaam wa hada siyaamu shuqul isku meel lafdiga kama dhexeeyo ayib walaa macna wax macnaha oo ka dhexeeyana ma jiro macnuhu muxuu yahay wax laysaga qiyaas qaadan karo oo labadooda qiyaas ahaan intaad fiiriso aad isku soo dhoweyn karta ma aha sababtu maxay tahay markii la leeyahay siyaamka tataabuciisa oo la leeyahay shahrayn mutataabicayn waxaa ku jirta taqliid iyo adkayn iyo shiddaa ku jirto laba bilood xilil inaad soonto adag baa ku jiro ah. laakiin laba biloodoo isku xigta inaan maalin walba maxaa la yihahda qof quudiyo wax mushaqa miyaa ku jirta wax mashaqaa kuma jirto inaan maalin quudiya inaan laba usbuuc quudiya inaan usbuuc quudiya iyo wax mashaqaa ku jirta malow marka meel aad isaga qiyaas qaatoo macnahaan aad isugu keento ma jiro tataabuca siyaamka waxaa ku jirta mashaqo tataabuca طacaamka laakiin kuma jirto marka wax macno ah oo labada shay ka dhexeeya markaad fiirsoo rogrogto ood isugu keeni karto ood dhihi karto طacaamka waxaan raacinahayaa siyaamka tataabuc baanu ku qaydahayaa sababtoo macnahaasaa ka dhexeeya ma jiro laftina hadda ku kala tago laba kelimood oo kala duwan bay noqon marka warkeedu waa iska cadyahay wain kaana marka kaas labadaas waxaa weeye waa xukmayn mukhtalifayn warkoodu waa caddaaday laba xukmo kala duwan waxaa weeye shuqul iskuma le layskuna xambaari maayo mid walba gooniisa logu dhaqmahaya wain kaana dalika hadduu yahay muطlaq iyo muqaydku hadduu yahay fii xukmin waaxidin wa sababin waaxid xukun waaxida iyo sabab waaxida hadduu yahay e xukunku waa waaxid tusaale ahaan waa icaam iyo icaam sababka ay ku yimaadeen labaduna waxaa weye tusaale ahaan waa qatli wey marka sababka maxaa leeyahy xukunka lagu saaray waa inaad dad qoodiso ama waa inaad qoor xorayso labaduba waa xorayn iyo xorayn sababka keena muxuu yahay waa dil iyo dil marka itaxada sababu he walxukmu wey marka iska dhibigan wax dhiba male mar haddii eh, xukunka iyo ay iswaafaqaan sababku yucmal biqowli waaxid taa wax dhiba male eh, sababta sideedana usuuliyiintu marka laga hadlay mudlaqa iyo muqayadka dee sababka iyo xukunka waxa laga hadla labadaas keebaa muhiimsan waxaa muhiimsan alxukmu ahamu xukunkaa muhimsan haddii xukunku iskhilaafo la xambaari maayo ah, alxukmu ahamu cinda usuuliyiin sidaa darade hadda wad arkaysaa labada aan soo marray markii xukunku iskhilaafay ee sababka keenay muxuu ahaa labadooda muxuu ahaa soo hihaar ma ahayn halo hihaar bu ahaa laakiin xukunkii baa kala duwanaaday hada icaam hada siyaam laysuma xambaaray marka alxukmu ahamu cinda ausuuliyiin wey sababku sababkaasaa ka muhiimsan wain kaana wain kaana dalika hadduu yahay weeye muطlaqi muqayd fii xukmin waaxidin wa sababin waaxid mil an yadkura waa inuu sheego mil an yadkura waa inuu hala musameeyaba an yadkura waa inuu sheego araqabataba wuxuu sheegay qoorin la xore wuxuu ku sheegay fii kafaarati اlqatli in maxaa la yidhaha qofkii qof dila uu ku kafaara gudanahayo dembigana isaga tirtirhaya qoor inuu xoreeyo ah, misla an yadkura araqabata qoor in la xoreeyo fii kafaarat khatlibu ku sheeg ayb muqayadatan iyadoo lagu dabray oo lagu xiro lagu suntay biliimaani waxaa ah, l qofkii qof dila waxaa weeye qoor mu'minaa buu xoraynahaya qoor mumina qoortii marka mumina lagu dabray haye uma yuciiduha adoo taa haysta uma yuciiduha wuu soo celinahaya fi lqatli buu soo celinaya qoortii yuciiduhaa qoortii buu soo celinaya fi lqatli dilka laftiisii muطlaqatan iyadoon iimaan lagu xirin oo waxa l qofkii qof dila ee qoora xoray oo sultaan meel kale ku haynay maxaa la yihaha mumina waa iyadoo la soo celiyay baa lagu leeyahay iyadoo la soo celiyay uma yuciiduha raqabadii soo celinaya fi lqatli buu so celiya muطlaqatan tusaale sheekh uga jeeda tusaale inuu xukm fahantuu raba muطlaqatan kaana alxukmu wuxuu u ahaanayaa hadda maxaa ishaya muطlaq iyo muqayad sababku muxuu yahay waa shay waaxid waa qatli iyo qatli xukunku muxuu yahay waa shay waaxid waa citaaq iyo citaaq alaysa kadalika qorruxle qorruxle marka waxba uga dhexeeyama kaana alxukmu wuxuu ahaanaya lilmuqayadi midka maxaa la yidhaahdaa muqayidka kaana alxukmu lilmuqayid midka muqayidka wax dabrahaya aya maxaa la yidhahdaa xukunku u ahaanaya kaasa xukunka iskale wey marka huna marka maxay noqonaysaa xamlu mutlaq he muqayidka marka waa taas wey ta lagu sheegay lannahu ittaxada alxukmu wasababu ayb lianna dalika xukmu waaxidun weeye waa xukun waaxid ah hawshaas labadaba waa xukun waaxid oo muxuu yahay waa ictaaq iyo ictaaqooda wax udhexeeyana ma jiro xukun lanna dalika xukmun waaxid weeye oo istuufiya istuufiya la oofsaday oo la dhammaystirtay fii bayaanihi caddayntiisa fii axadi almowdicayn labada mowdic oo midna iyadoo muطlaqaa lagu sheegay midna iyadoo muqayadaa lagu sheegay yaa mid xukunkan la oofsado o dhammaystiro sharxiisa iyo bayaankiisa baa la dhammaystiray sidaa daraaddeed baa iimaan lagu qayday maaistuufiya waxaa la oofsaday weeye fii bayaani caddayntiisa xukunkaas fii axad almowdicayn labadii mowdic mid ka mid a waa la dhammaystiray w waxaa leeyihi qofki qof dila qooraa xoreeyo muminada noshoo dhammaystiray mar kale alla hadlay waa l qofki qof dila qoora xoreeyo oo maxay tahay maxaa la yihahdaa sharxii horeon soo bixiyo muuminaa ayaa lagu tala saartay marka u noqon way halkaas carabna saa waa samaysa waa laga yaqaana shareecaduna waa samaysa walam yustufa lamana oofsan oo laguma sixeel dheeraan weeye fii mowdic aakhar mowdica dambana oo mudalqada laga dhigayna laguma sharxin lamana faahfaahin itikaalan hee loo tala saaranayo maa taqadama w marka waa iska dhib yaryahay kaa marka waa xaml mudlaq cala muqayad waa qowl waaxidka xagga u tuuro khilaafkaas kama jiro wain kaana hadduu yahay waatana khilafka meeshu ka bilaabanayo wain kaana hadduu yahay fii xukmi waaxid wey xukunku waa waaxid wey wain kaana mudlaqi muqayadku fii xukmi waaxid wey wa sababayn mukhtalifayn wey xukunku waa isku mid waa xorayn iyo xorayn laakiin sababka keenay baa kala duwan ti haddan maxay ahayd xukunka maxaa le sababku wuxuu aha qatli qatli baa la soco xukunkuna muxuu ahaa waaxid buu ahaa sabab waaxid oo dil iyo dila xukun maxaa la yihahda waaxid oo xorayn ah laakiin kuwan waa kala duwan ya waxa wey sababku waa kala duwan ya qoor in la xoreeyo waxaa keena dihaar qoor in la xoreeyo waxaa keena dil baa keenay soo ma kala duwana waa kala duwan yahay marka huna ikhtalafa he asabab sababku waa kala duwan yahay lanna midna waa dihaar midna waa qatli wey xukunkiina muxuu yahay waaxid wey hal mid wey taas waa laga hadlay in kaana fii xukmi waaxid hadduu yahay sababayn laba sabab haddii mukhtalifayn labada saban ay kala duwan yihiin nadarta waad fiirinaysaa fi lmuqayidi midka maxaa la yihaha la qaydaayo imuqayadi cafwan fi lmuqayadi midka la qaydaayo waad fiirinaysaa kaas fiiri way ka ta'amul adegdegi fain caaradahu fain caaradahu hadduu tacaarud macna wuxuu ka wadaa halkan waxaad haysataa laba muqayad baad haysataa oo la dabray laba nas oo la dabray baad haysataa nas mudlaqana waad haysataa naskaa mudlaqa labadan muqayad keebaad ku xambaaraysaa saddex kubaa meesha ku yaala laba waa qaydan yihin midna waa sii daysan yahay kan sii daysan labadaa keebaan u geynaynaa w midna u geyn mayso limaada lannu waxaa kala dawan wey xukunka haba midooba maxaa kala duwan maxaa leeya asbaabtiibaa kala duwan wey asbaabtiibaa kala duwan midkan waa la qayday labada marka xukun oo la qayday yaa kala duwan labada xukun oo kala duwan cafwan labada xukun oo qaydan yaa kala duwan midoo waxbuu ku tacaluqaa marka haddee xukunkan la idlaaqa ma ohan karti kaan rabaan waafajinhayaa wey waa inaad fiiriso midka ay wax ka dhexeeyaan haddii mid wax ka dhexeeyaan waad ku qaydi haddana labada wax ka dhexayn uu sii daysanaya mitaalkan ku fahmi doona fain caaradahu muqayadkaas hadduu tacaarudo oo ku dhaco muqayadun aakharun muqayad kalaa ku dhacay wey muqayadun aakharabaa ku dhacay wey aakharu baa ku dhacay lam yuxmal lagu xambaari maayo almuطlaqu kii muطlaqa lagu xambaari maayo calaa waaxidin mid weeye oo min almuqayadayni labada la dabray ka mid labadaa la dabray mid ka mid ah maxaa kusii dayn maysa kuna idlaaqi maysa kuna xiri maysa sababtu maxay tahay tacaarud baa jiro tacaarud mar hadduu jirana waxaa weye mid walba kuwan muqayadkaana mid walba goonis u shaqayn kan mulaqaana goonis u shaqayna shuqulna iskumala wey wadaalika tusaalaha dafiisada wadaalika mil soon wey soonkii wey oo fi dihaar ahaaday wey qayado wuxuu shaaricu ku qayday diintu ku qayday qur-aan ku qayday bitataabuc israacraacsanaan wey wa fi tamatuci markii la joogay xajkii la joogayna qayadahu wuxuu ku qayday bitafriiq hunaa marka waa soon oo meelna suuratu mujaadala lagu qayday hee tataabuc suuratu baqara markii la joogana waxaa leeyahy faman lam yajid he fasiyaamu alaaثati ayaami fi اlxaji wa sabcatin idaa rajactu marka waa la kala geey alaaa fi اlxaji wa sabcatin ida marka waa la kala geeyo marka hunaa waxaa weye suuratu mujaadala waxaa wey waa la israacraaciyey suuratu baqarana waa la kala waa la kala geeyo marka wadalika mil som uu ku yiri sheekhu fi dihaari qayadahu bitataabuci wa fi tamatuci qayadahu bitafriiq waalaqa soonku waa la ilaaqay weeye waalaqa soon wey soonku waa la ilaaqay fii kafaarati اlyamiin suurat اlmaa'ida markii la joogay maxaa la yihi faman lam yajid fasiyaamu baa la yihi alaaثati ayaam bas wax kale miyaa lagu dara maya wax kale laguma darin saddex maalmood hala soomaaliya wax kale oo lagu darayna ma jiro tataabucna lama sheegin tafriiqna lama sheegin alaqa fi kafaarati soonka waa la ilaaqay wey fi kafaarati اlyamiin marka maxaan samaynaynaa soonkan muطlaqa oo haddan aynu kafaarat اlyamiin ah laba soon baad haysataa oo kale mid waa muqayad bitataabuc midna waa muqayad he bitafriiq soonkaan asaga xaggeen geeyaa maydhahaysaa sheekhow huna waa yejib maxamud mulaq cala muqayada soonkaan xala yamiinta ku yimid mid baan ku xambaaraya waxaan ku leey midkaan ku xambaaraysa dee labadaan maxay ku kala duwan yihin midkeebu u dhow yahay wey labadan maxay ku kala duwan yihin labada waxay ugu dhow yihin tus wey sidaa daradeed wadaadda waa diideen wadaadana waxay dhaheen maya waxaa lagu lagu qaydahayaa tataabuc oo maxaa dhacay waxay dhaheen asaga iyo kafaarada ayaa waxaa ka dhexeeya calaaqa wey calaaqa ka dhaxaysa wey calaaqa ka dhaxaysa oo labaduba waxaa la yidhahdaa ciqaab iyo kafaaro ah ayaa ka dhaxaysa taasaa ka dheaydalkaas marka min qiyaas marsiyo wuxuu kiri laakiin sheekhu falaa yuxmalu lagu xambaari maayo almuطlaqu midka idlaaqano filyamiini dhaarta cala ihaari ihaar lagu ambaari maayo oo dhimaysa tataabucan baan ku qaydaya walaa cala tamatuci tamatuc baan ku qaydaya o tafriiq baan ku qaydaya ohan maysido bal yuctabaru waa la tixgelin oo waa looga soo qaadi binafsi naftiisa loo ictibaanimo kafaaraةlyamiin soonka ku yimid saddexda beri sheekhow ama israac amad kalgo-day ku taalaawo sheekhu haddaan ilxaaqiya ka waran dihaarkii eh, eh, oon ku qaydo maxaa la yihahda tataabucan eh, ku qaydo waxaan ku leenahay ka waran tamatuca ah, laba qayd oo istacaarudaysa oo midna xaggay iska tacaarudeen lannu haada tataabuc hada he tafriiq soo tacaarud kama dhexeeyo labada tacaarud baa ka dhaceen marka ma kala awleysna wey inaan kan ku ambaar an kugu ambaaro ma kala awleysna marka naga daawo bal yuctabaru binafsi baa loo ictibaariyo in laysa ma aha nibi ku yidhi xamlu ku xambaaridiisa calaa axadihimaa midkood lagu xambaaro biawlaa mid ka haboono ka horeeya min alxamli in lagu xambaaro cala alaakhari waa runtiis wey saxo maxay u kala duwan yihin dad taabacan ku ambaaraya dad tira tafriiq baan ku xambaaraya mid mid kaga awleysan ma jiro wey lakin wadaadaa dhiraan dhiriyey in idihaarka la xaaqiyo oo tataabuc lagu qaydo taa waa markay labada qayd ay iska kaa tacaarudaan hadday si kaa tacaarudin ka war waa tana wain lam yatacaarad almuqayada ah, wain lam yatacaarad almuqayada muqayadun aakharu muqayad kale hadduusan tacaarudin qaydkaa qayd kaleo kaa tacaaruday ma jiro ka raqabati qoortii oo kale weeye oo kii fii kafaarati qatli ahaatay kafaaradii dilka wey qof baa dishay qoor baa laraa inaad xorayso ayb iyo waraqabati fi dihaar iyo raqabadi dihaarka islaantaadi waxaa tira anta ka dahri ummi aad tiri suurat mujaadala looga hadlay labadaa ayagaa tacaarud kama dhexeeyo sababka waa kala duwan yahay sababayn mukhtalifiin wey hada sabab waxaa keenay koorta ina xoreey maxay ku keenay inaan haweenaydii ka dhaartay kana maxay ku keenay inaan qof dilay ayb marka sababka waa kala duwan lakin og muxuu yahay midwo marka waa in la mucaarid hadduusan caarudin oo tacaarudin oo bushin almuqayada midka la dabray muqayadun aakharu muqayadka hadduusan kaa bushin oo ku dhicin oo hardin ka raqabati fii kafaarati qatli weeye iyo waraqabati fii dihaare quyidad waa lagu qayday weeye ojiad waa lagu qayday weye biliimaani baa lagu qayday manaa raqabadi ojidat raqabatu wey biliimaan baa lagu qayday fi lqatli markii dilka la joogay wa uliqat waa la sii daayey raqabadii fi dihaari dihaar markii la joogana waa la sii daayey xumila almuطlaqu cala lmuqayad ah, huna marka waa siday wataan shaaficiyada iyo kayrkood ay wataan laakiin xanaafta iyo he diidan xanaafti waa diidan xanaafta waxayba ogol yihiin keliya midkii hadda suuradii aan soo maraynay oo maxaa la yiraahdaa in kaana maxaa la yirahda dalika fi xukm waaxid sab waaxid taasi ugu inta kaloo dhawaajidin dood bay ka qabaan dood bay ka qabaan marka middan waa ujeeda wax tacaarud ma jiro sababku waa kala duwan yahay ila hore wuxuu kuu soo yiri wa in kaana dalika fi xukmin waaxidin wa sababayn mukhtalifayn soo ujeeda waas fiirinaysaa haddii ay jira quyuud iska kaa tacaarudo waxaa weeye mid aad mid ku xambaaraysa ma jirto mid walba goonisa ugu dhaqmaysaa haddaysan quyuudu iska kaa tacaarudin hee isu xambaaraysaa socodsiinaysa marka waatana taasuu kugu sheegay wain lam yucaarid alqayda muqayadun aakharu ka raqabati fi kafaarati qatli weeye iyo wa raqabati fi dihaari quyida raqabada waxaa lagu qayday biliimaan baa lagu qayday fi markii la joogay markii qatliga la joogay waxaa lagu qayday iimaan baa lagu qayday waman qatala muminan waxaa la yidhi fataxiru raqabatin khaaan wey waman qatala muminan khaaan fataxiru raqabatin mumina saasaa lagu qayday iimaan baa lagu qayday wa uliqat raqabadii waa la sii daayey fi dihaari dihaarki markii la joogo waa l waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxiruu raqabatin baale min qabli an yatamaasaa iimaan lama sheegi iimaan lama sheegi waطliqa fi dihaar xumila almuطlaqu cala almuqayad markaasaad ku xambaaraysa lanna wax tacaarudiya wax dhibi ma jiro ayb marka jamaahiirtu saanay wataan weeye laakiin xanaafta ay rag kale waa diidan yihiin madaahibta ka mid mida culamaa famin asxaabina annaga asxaabtana waxaa ka mida ah man duul baa ka mid ah, qaala yiri xagee marka hadda waxaa laysku hayaa oo rabaa inuu bilaabo xamligan hadda aan isku xambaarnay muطlaqan iyo muqayadkan ma min baabi اqiyaas ba mise waa min baabi luqa soo war cad maaha sheekho waan gartay waxaa tihi kafaaraة اqatli iyo kafaaraة dihaar waxaa weeye mid baa la qayday imaan lagu qayday midna waa mudlaqa waa la isku qaydahayaa fahimna calىa hada laakiin hada اxamlu ma min jihati luqaad ka keentay mise min jihati اqiyaas baad ka keentay ile fuqahada iyo usuuliyiintu waxbay dhalaalinayaan ma waxba la isku xambaaray xageed ka keentay baa lagu leeyahay ma laftigaa ku tusay mise cilabaa jirta ilaa soomaanaan soomanin adilada waxaa lagu sugaa imaa lafdin oo laga wada nudqi wa imaa hee xale cilla soomaanaan soomanin halabaanba wax lagu wadaa wey marka sheekhu ma waxaad ka fahantay lafdi baad ka fahantay mise cilaad ka fahantay taasaa laga hadlaya ciifa min asxaabina culammadana waxaa ka mid a ah, manduul baa ka mida ah, qaaleyd yuxmal waxaa lagu xambaaraya min jihati luqa labadaan isku xambaarnay mijahat luqa ka fahnay niman yiri baa jira oo maxaa dhacay lianna alqur'aana bay dhaheen min faatixatihi suurat faatixa laga bilaabo bilowgiisa laga bilaabo ilaa khaatimatihi dhammaadkiisa kalkelimati lwaaxidati hal kelimay dhaheen marka halka xagga luqadan ka fahnay hawsha ayada noo qabo marka adigoo yidhi jaa naasu ilaa zaydan oo kale la macno tahayo qur'aankaas meel lagu sheegay qatli iyo magiisiiyo waxa lagu sheegay o dhan kurta waxaan ka fahmaynaa xagga luqadan ka fahmaynaa hada baciid ma rabo baciid ma rabo ayb madhabka isaga qur'aanka kal faatixa in laga soo qaado oo macnaha hal jumla waaxida in laga soo qaado laba madhab baa ku jira madhab waa saxiix madhabna waa baatil madhabka baatilka waxa weeye haddii qur-aanka loola jeedo waa jumla waaxida oo nimanka qaba naski qur-aanka ma geli karo ayaa wata waxay qur'anka waa jumla waaxida naskina ma geli karna waa diidnay madhabka madhab baatila niman muctazile iyo shiica iyo balaaya wadata albaatila madhabka qur-aanka jumla waaxida marka laga soo qaadayo saxiixa waxaa weeye markii laga wado quraanka waa la isku fasira kalaam ullahi caza wajal wey waa inaad isku fasirto quraanka quraanka lagu fasiro maxaa la yidha u wada socdo aan la iska horkeenin quraanku hal ariiqa ku wada socdo oodan ayadan saarita ma saarita maxay tahay waxaa waa iska hori aadan dhihin quraanka waa in la isku fasiro marka haddaad u jeedo quraanka jumla waaxida weeye aad u jeedo quraanka waa la isku fasiraya hada madhab ahlusunna waljamaca waa saxiix wey madhabka baatilka haddaad ula jeedo quraanka waa la isku fasira waa jumla waaxida aad ula jeedo waxa wey naska ma galahayo oo waa kalaam gebigiisaba hal jumla ah waxaa wey waa midka baaila marka saa in loo ogaado shaaibi shaaiba sharxa raxmatullahi caleyh wuxuu ku yihi waminhum culamada waxaa ka mida culimadana waxaa ka mida man duulbay qaala yiri yuxmalu min jihati اlqiyaas wahuwa alasaxu saas saxiixa ujeeda shiraasi shiraasi waxaa ka mida man waa kamida qaala yuxmalu waa lagu xambaari weeye mulaqi cala lmuqeyd waa lagu xambaaraya yuxmalu mulaqu cala lmuqeyd waa lagu xambaari waa lagu dabri min jihati اlqiyaas qiyaas baan fiirinaynaa w bijaamici baynahum wahuwa itixaad اxukmu soo ma jeedi marka xaggee ka imaanaya qiyaaskan xageed ka dhiraandhirinaysaa waxaan ka dhiraandhirinayaa hee alxukmu waaxid so ila hor soo kuu soo yiri sooma wain kaana fi xukmi waaxidin wasawayn mukhtalifiin ku yiri soomahayn wuxuu ku leey marka waa min baab alqiyaas oo shiraaysu maxay tahay qiyaaska iyo cillada ka dhexaysa maxay tahay cilladii shadha wax ka dhexeeya waxaa weeyaan milicsanaynaa lianna alxukma waaxid ah, hada maxaa le ictaaqu raqaba hada ictaaqu raqaba maxaa ka udhexeeya wax farqa uma dhexeeyaan marka qiyaaska aanu meeshan ka dhiran macnuhu waxaa weeye iyo ciladu alxukmu waaxid saas ku leeyahay waaid marka yuxmalu min jihati اqiyaas wahuwa alasaxu saasaa fiyow buu kuyi warka horena waa daciif buu ku yidhi وqاaل أصحاaب aبي xنيifa waxay dhheen رaimh الlah aab xaniifa wuu nagu wareeriy shekh inuu naga badbaayo an kitaabku wuxuu ahaa waay annaga shaaficiyada dhexdana doodanada iyo mujtahidinta culamadaba iyo ascaal wujuuhayd saab shaaficiya iyo maa ciisa ibnu aabaan iyo kharqi iyo inuu raggaa keeno maaha waxaaso dhan inu jaray ahayd kitaabku yaraan la dhib yaraan lah qaala asxaabu abi xaniifa raximah llahu tacala waxay dhaheen laa yajuusu ma banaana xamlu mulaqi cala lmuqayad in lagu qaydo ma banaano weeye marka waa suuradaha hore bay ujeedaan ma ogya laakiin suuradda hadda dhexda ahayd oo in kaana fii xukmi waaxidin wasabi waaxid taa waa ogolyihin laakiin kuwa kale midaan hadda u dambeysay iyo tii hore midna may maaa la yirahda may ogolo may ogola lanna tii hore laftigeedi maxaa la yihahdaa dee waa laysla ogola ayaguna ma ogoleen shaaficiyaduna ma ogoleen laakiin midaan dambe oo ahayd ku saabsan taxriir raqaba taasay shaaficiyada jamahirdu qabaan iyaguna ay diidan yihiin marka taasaa fiican in lagu qaydo maxay dhaheen laa yajuusu xamlu mudlaqa cala almuqayad maxaa dhacay lianna daalika mudlaqa e, lagu qaydo muqayadka waxay dhaheen ziyaadatun waa kordhin oo fi nasi naski lagu kordhiyey oo naski see loogu kordhiyey naski waxaa lagu kordhiyey dha aayadda qur-aanka ayadoo fataxu raqabatin ay ahayd meel kalena lagu sheegay fataxu raqabatin mu'mina yaa intaad mu'miniinta soo goyseen yaa tii ahayd maxaa leehay fataxu raqabatin baad ku dhejiseen ziyaadatu nas bay dheh waxaan yeelayna ma ah <laughs> waxay kaloo dhaheen ziyaadadu meel kale way ku jirtaa oo ziyaadadu maxay tahay waxay dhaheen naskii dabranaa eh, idlaaqnaa oo fataxawi raqabatin oo iska daysnaa ayaad wax ku kordhiseen taqyiid iyo dabar iyo waad xirteen ciriir baad ku keenteen naskan waasicuu iska ah waad ciriirideen hada ziyaada bay ah, ziyada halkaasay macal ziyada ka keeneen ayib laakiin markii lala garramay oo culamadu la garrameen waxay dhaheen hada laysa bisiyaada wa inamaa huwa hee nuqsaan bay dhaheen dhinac kale loogu roga xere idinku ziyaada tiraan soo maaha annaguna waxaan idin leenahay waa nuqsaamin oo nuqsaaminta xaggee shaafici uga jira waxay dhaheen naskii ballaarnaa oo ahaa wa taxriiru raqabatin oo gudaha ballaarnaa hee baan nusqaaminoo waan yarayno waxbaan ka jirno iimaan basaan kusoo dabarno marka annagii idinka idinku ziyaad leedihiin laakiin annaguna maxaan idin leenahay hee walcagsu saxiix baan idin dhahaynaa cagsigaan u dhigaynaa waxaan idin leenahay waaba nusqaamin leanno markaa tee fa taxriiru raqabatin he fiihi mumina wa fiihi kaafira wa fiihi faasiqa wa fiihi murtada wa fiihi sawdaa wa fiihi maxaa la yihahdaa abyad wa fiihi maa tawiil wa fiihi qasiir waxaas o dhan ba ku jiro annaga laakiin shaafici waxay dhaheen waxa le waaba nusqaaminayba markaas waxaan kusoo dabarno ku nusqaamino ku yaraynay iimaan bas wey marka warkoodaas asaga saa ay dhaheen waa lala niqaasha mana xoog badno waxay dhaheen wadaalika in naska siyaado la geliyo wadaalika naska in siyaado la geliya naskun bilqiyaas wey waa nusuustii lagu nasakhahayo oo xukunkeeda lagu tirtirahayo bilqiyaas mana banaanay rabaa inay ku yihahdaan hade ogow hada mamnuucay rabaa ina ma banaanay rabaa inay ku yihahdaan ay marka nusuusta ma lagu nasakhi karaa qiyaas mise laguma nasakhi karo khilaaf baa ku jiro weye shiraasi laakiin bacda kutubi wuxuu soo raraa in qiyaaska inaan nusuusta lagu nasakhi karin inay itifaaq tahay ijmaac inay tahay wala yaabaysaa wey kitaabkan hadda markaan u tagnana waxaan arki doonaa maxaa l qiyaska wax manunasakhi karaa inuu dhihi doono aqwaal baa ku jirta oo isagu rajaxan doona baabka isagu oo khilaafka u soo rari doono marka kitaabna ijmac buu kugu soo raraya kitaabna wuxuu kusoo rarayaa he khilaafkii buu kusoo raraya taas macneed marka waxa wey taalibulcilmiga waxaa la rabaa inaad ijmaacaadka la boodin ijmaacaadka iska fiiri masale aad hubto ood aragtay waxaad arkaysa ijmac iyo lasoo raraayo marka hadda masale adigo aad og tahay bood aragtay ijmac inma khilaafka ku jiro hadii wadaad ijmac soo raro yeeli maysa qalbigaana ku degi maayo sidaa daraaddeed buu wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo shawkani wuxuu yidhi ijmaaca nimanka la soo booda ijmaacu haybad iyo weyneyn iyo tacdiim buu leeyahy haduu masle baaraya adii lu masl ijmaaca wey gadaal baad boodaysaa ni hagaaloobine muslimiinta maxaa la yihahdaa hakhilaafina tartiib waa isdhiibaysaawo haybada ijmaaca waad ka gaabsanaysaa ayib marka wuxuu yihi rag baa waxay rabaan inay kugu qabtaan oo kugu dabraan had iyo jeer ijmaac bafooda ku gelinaya saad gadaal uga cararto laakiin ninka waxay yaqaanaa waxaa ijmaaca wuu qorana meel buu qoranaya kabacdi masle baaritaan buu gelahaya iska hubinaya noocan muxuu yidhi ninka soo ray laftiisaad fiirinaysaa isaga laftiisaad daraasanaysa horta hebel bal ka warna asaga hebel baad daraasanay wadaadka ijmaca soo ray baad gadaal ugu noqonaysaa hadduu yahay ragga biyaanka dhimcaanka oo ijmaacba inay soo rayaan naadir tahay ama madhab faasida aan lahayn ijmaaciisu waa ah xoog badan yahay hadduu yahay ragga ijmaaca iskala soo booda oo xoogaa haddii afarta madhab meel ay maraan oo ijmac ku dhahaya shaaficiyadu hadday meel marto ijmac ku dhahaya he kaaba ku qoslaysa oo isaga tegaysaa ijmacaasu ama ijmac meel gooniya inuu yahay ijmacu shaafici o kale tusaale u yahay ad fahmaysaa marka tshakso kale wuxuu saa loo dhigo macnaheedu waxaa weeye waxay haybadii ka qaadaysaa ijmaaca laftiisii lann haddii ijmaayadoo ijmac weye lagu yihahdo markata waa or ijmac way dhihi jireen weligood tagaya ijma weli marka waxay noqonaysaa he inaad maxaa la yihahdo aad turtay hawsha fooda ku gelisa marka ma fiicno wadalika nasku bilijmac bay dhihin saasay ku doodeen wey axnaafti sidaasay yihaahdeen wahada mamnuuc bayna ula jeedaan wey mamnuuc bay ula jeedaan in maaa nusuusta lagu qaydo lagu nasakho qiyaas ma ogolin taas ay halkaas ula jeedaan weeye masla khilafi waa noo imaan doonta insha allahu tacala xukun mashhuul man wa rubama qaaluu inay yidhahdeen baa la arkaa sidoo kale inay dhahaan baa la arkaa xanaaftu liannahu xamlu muطlaqu muqayadku waxaa weeye xamlun mansuus wey mansuus oo mansuus lagu xambaarahayo mansuus mansuus lagu xambaarayo maxay tahay waxay dhaheen fataxriiru raqabatin baa meel lagu yidhi waa laga aamusay haadaa nasun bay dhaheen in kaafiro iyo mu'minadba la xorayn karo aa nas bay dhaheen meel kale waxaa lagu yidhi fataxriiru raqabatin mu'minatin wa haadaa nasun bay dhaheen midla meeshuu yaallaa bay dhaheen marka hadda waxaad rabtaa bay laba nas baad rabtaa bay inaad fooda isku geliso isku xambaarta hada nasum hada nasum walaa yajuus saasay rabaa inay dhahaan marka waxaa leeyahay taas maxaa leeyahay waa waa amar taagleyn bay waxaad la boodaysaan waxaad la boodaysaan amar taagleyn wey haddii tusaale ahaan la odhan lahaa fataxriru raqabatin mu'minatin hee meel la odhan lahaa haddana meel kale la odhan lahaa fataxriru raqabatin kaafiratin la odhan lahaa bay waxay ahaan lahayd hee xamlu mansuusin cala mansuus bay ahaan lahayd alaysa kadalika aayad baa noo timid saalaankaas waxaa lihi fataxu raqabatin muminatin samicna aayad kale noo timid fataxu raqabatin he kaafiratin baa lihi markaas waxaa tihi waxaan samaynayaa halkaasoo kaafira laguma sheegin waxaan ku qaydahayaa muminadan ku qaydahaya warkan ka asaxaya kama asaxay limaada maxay yihiin waa nas iyo nas soo maa fataxu raqabatin muminatin fataxu raqabatin kaafiratin hada nasu nasu sideed marka kuma qaydi karti yucmal calaa iطlaaqi waayucmal calaa iطlaaqi Ah, murajax kale hawlo kala raadinaya murajax hawlo kala raadinaya laakiin hata waa isku dabraaya haadaa waxa wey xamlu maxaa la yidhaha nusuus bacda calaa bacdi lagaana yeeli maayo ayb waxay macno la tahay inaad tiraahdo nusuusta ka hadlaysa sariqada in gacanta la gooyo ayaa waxaan ku dabraaya oo ku qaydaya nusuusta ka hadlaysa hee muxaarabada inamaa jazaau ladiina yuxaaribuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqatalu aw yusallu aw tuqaطa aydiihim wa arjulu min khilaaf waxaa tira kii waxada waxaa weeye waxaan ku qaydaya aayaddaasa ku qaydayaa oo see ku qaydaysaa aayaddan waxay sheegtay in staaf loo jaro haya gacan lug loo jaro taasna waxay tiri asaariqu wasaariqdu he faqtacuu aydiyahuma marka waxaa leeyaha bay sheegtay aydiyahuma bay tiri tanaan ku qaydahaya laa yuqbal hada sheekh laba nas oon shuqul isku lahayn wey marka waxaad maxaa leeyaha xanaafta warka halkan ila yimaadeen war xoog badan maaha waran saas tabar lahayn marka liannahu xamlu mansuus ay dheheen ma tabar bad wax jirana maaha ayib wuxuukii shilaas u daahima waa radina wxii wa daliilu daliilkii xujadu waxaa wey garta lagu kala baxaya calaa annahu laa yucmalu min jihati luqa luqa inaan jihadayduusan ahayn waxaa weeye rag baa yiri maxaa layihahdaa alxamla waxaan ka keenayna min jihati luqa soo kumaydhe ma soconayo marka waa daciif u yiri wadaliilu calaa annahu laa yucmalu min jihati luqa waxaa weeye ana alafda lafdigii iyo kelimadii alladii kaas lafdigaas warada soo arooray uu soo arooray fii dhicisa attakyiiduu ku soo arooray wa huwa alqatlu dilka weeye dil baa inta la sheegay baa raqaba mumina lagu sheegay soo ma ahayn لأnn wxuu ku yahay ana lafdigii iyo kalaamkii aladi kasoo warada kusoo oray fiihi dhexdiisa ataqyiid kusoo roray wahuwa alqatlu weeye laa yatanaawalu ma shamlinayo mana taabanayo almuطlaqa midka muطlaqa ma taabanayo wahuwa he ahihaaru wey hihaarka markii la sheegayo qoorta miyaa la qayda maya wey ma taabanayo agga isaga imaanaya hada qatlu hada hihaar bal meeshay luuq ahaan isaga imaanayaan hihaar iyo qatli nin islaantiisiiyo hooyadaad igala mid tahay iyo nin qof mumina dilay meesha isaga imaanayan fahansi hada au hada ihaar agay isaga keentay lua carabi shuqul iskumale iskamana qiilbaari kartid laa yatanaawal mulaqa wa huwa ihaar bukuyi falaa yajuusu ma banaana bu kuyi marka an yuxkama in la xukumo fiihi dhexdiisa bixukmi xukunkiisa in lagu xukumo xukunkiisa in lagu xukumo ma banaan min gayri cilatin iyadoo cilo iyo sabab iyo macno aad milicsanayso kutusa usan jirin inaad tiraa waa isku qaydahaya xukunkaa siinaya oo xukunkii maxaa la yihahda qatliga ayaan waxaan siinahayaa dihaarka ila qatliga waa ku jira taxriirqaba ku jirta sooma ahayn inaad tirado dihaarkii baan siinahayaa hadaed xaggee isaga keenaysaa w hada qatlu hada dihaaru luqa alcarabiya laga hadlaya da la soco luqa alcarabiya wax luqa alcarabiya kutusaysa ma jirto ayib falaa yajuusu ma banaana biyo an yuxkama in la xukumo fiihi dhexdiisa weeye oo maxaa la yidhaahdaa mutlaqi oo dihaarkii ah in la xukumo bixukmihi xukm maaa mutlaqi in maxaa la yidhaahdaa muqayadki in la xukumo muqayadki in la xukumo ma banaano min hayri cilatin cilo la-aan wax cilo iyo wax sababa iyo wax kutusaya macna usan jirin baan isku qaydaya laa yuqbali warkaa lagaa yeeli maayo tusaale waa kana tusaalaha fiir wuxuu yahay ka lafdi lburi wey burkii oo kale wey burkii caadiga ahayo taqaano raashinkaa la cunaayay oo kale wey wuxuu ku yihi lamaa waktigii lam yatanaawal uusan taaban oo shamlin alurza alarza baa naga noo qoray halkaas alurza waa in la yidhi hamza waa in la goda alurza macnaha bariiskii oo kale uusan taaban macnaha bur baa la sheegay riba inay ku jirto burbaa waxaa la sheegaysa riba inay riba ku jirto beriisna lama sheegin ma oran kartaa beriiskiina waa la mid oo maxaa xagee minjahatu luqan ka waafajinaayo oo maxaa ka dhexeeya hada beriis waa hada bur maxaa ka dhexeeya wax ka dhexeeya maxaa luqa carabiya ma jiro laakiin cillo noo keen cillo ha cillaa ka dhaxayso cillo maxaa la cunitaan baa ka dhaxaysa beegid baa ka dhaxaysa kayl baa ka dhaxaysa cilal noo keen kaa yeelaynaa markaasa kawaa niqaashaynaa kalafti lburi weeye lamaa waktiga lam yatanaawal uusan shamlin oo taaban uusan gaarin alurza beriiska weeye lam yajus ma banaana ma banaanaan an yuxkama in la xukumo fiihi ursigii waa in la xukumo bixukmihi bixukmin xukm in lagu xukumo an yuxkuma fiihi bixukmin xukm in lagu xukumo min gayri cilatin cila la-aan beriska cila la-aan inaad tirahdo murki waan kala mid dhigahaya laa yuqbal buu ku yiri warkaa la yeeli maayo waa inaad cilo keento wa ilaa luqa alcarabiya waxaa weeye hada ubsun wa hada he burun wey wax calaaqa ka dhexaysa ma jirto laakiin cilo haddaad keento ha waa kaa yeelayna warkaasaan aqbalayna fakadalika taa waxa kula midab kadalika haahuna halkan markii la joogo oo ah laftu maxaa l qatli wa hihaar taabay la mid yihiin wax luqa carabiga ka dhexeeya hihaar iyo qatli ma jiro wey laakiin haddaad raadiso sabab kale cillo haddaad raadiso oo tirahdo haa xukun baa ka dhexeeya kafaara ka dhaxaysa ha ciqaab weeye labaduba qofkii khaladkan sameeyey baa lagu ciqaabaya ha cillo haddaad leto kaa yeelayna baab اlqiyaas wahada saxiix buu ku yiri wey ayb wdaliilu daliilku waxaa weeye calى anahu yuxmalu calayhi bilqiyaas qiyaasaan loogu xambaarayo a marka tii hore wuxuu ku radiyey he qoladii tiri min jihati luqa waa laga takhalus qoladii tiri maa min jihati luqa oo yii huwa asax waa inuu uqiil bixiyo inta in loo qiil bixiyo ila qolo walba in goonida loo sheego wdaliilu calى anahu yuxmalu in lagu xambaarayo muطlqa cala muqayad weeye bilqiyaas waxaa weeye huwa waxaa weeye ana xamla mulaqi mulaqa in lagu xambaaro cala muqayad in lagu xambaaro waxaa weeye takhsiisu cumuumi cumuumkii oo la khaas yeelo weye bilqiyaasi qiyaas ugu khaasiilow ma soo marnay taksiis ulcumuum bilqiyaas ma soo marnay muslimaan aan soo marin aan soo marin muslimaan aan soo marin aan soo marnay wey ah, marka wuxuu ku yiri meesha masalada meel dheer ha aadi wey waxaa weye hawshan waxaa weeye xamlu mudlac cala almuqayd waxaa weeye waa taksiis ulcumuumkii weeye oo cumuumkii qiyaas lagu qayday wey taana way banaanayd wey oo see maxaa la yihahda xagee cumuumkii maxaa la yihahda khaas ku jira mutlaqu waa caam he qaydkuna he waa khaas wey ah, marka iska dhijirin wey marka waxaa weeye ana xaml mulaq mulaqii lagu ambaaray cala mqayd lagu xambaaro taksiisu cumuum weeye cumuumkii lagu khasay bilqiyaas weeye fasaara wuxuu ahaaday weeye fasaara waa ahaaday weeye qeydkii ka taksiisi maxaa la yihahdaa saa'ir cumuumaad buu noqday ah, fasaara hawshii iyo masaladii waxayba noqotay gebigeediiba ka taksiisi qaydidii la qaydahayey saa'ir cumuumaad cumuumaadka kale oo dhan soo lama qaydaynin muطlaquna waa la mid waa la qayday weeye waa la khasisay weeye meel gooniya ah maxay baa lagu soo xiray meel gooniya ayaa lagu soo xiray marka baabka waa iska dhibeeryahaw soo wax yar kuma daro mar kitaabkaas wax yar mugu daraa mise waa halkaas mid hadii la halkaa lagu daayo kaas kale berri wuu dheeraanaya berri wuu dheeraanaya marka wax yar anjo ka siin baabu baabu alqowl fi mafhuumi الkhiطaab wuxuu baab u yahay alqowl in laga hadlo baabka iska fudud yihin alqowl in laga hadla fii mafhuumi khiaab mafhuumkiisa waxa laga fahmayo ah, mafhuumka dee labuna u qaybsamayo waataan soo maray mafhum maaa la yirahda muwaafaqa iyo mafhum mukhaalaf tii baa laga hadlaya wa cusumaa iclam waxaad ogaataa ana mafhum alkhiaab mafhum khiaabka calaa awjuh weeye waxyaala kale mafhum qaayana waa lagu dari karaa soo hor lagu dari waa lagu dari doona lakin iska dhib yari iclam waxaad ogaataa ana mafhum alkhiaab mafhuumka khiaabka hadalka laga fahmayo calaa awjihin weeye khiaabku waa hadalka waxyaala laga fahmayo axaduhaa midadeed waxaa weeye faxw khiaab weeye faw khiaabki wey waan soo marna huwa waxaa wey maadala wixii ku tuso calayhi dusha uu ku tusa allafdu lafdigu kugu tuso iyo nudqu kugu tuso min jihati tanbiih baraarujinbu kugu tusaya soo marray midkaan in la yihahdo he mafhuumulmuwaafaqa in la yihahdo tanbiihuna wuxuu ahaa in la sheega shayga hoose la sheego lagugu baraarujiye he shayga sare soomaanan soo marin sidoo kale mararka qaarkood waxaa lagugu baraarujin shayga maxaa la yihahda sare kii hoosen waa lagugu tusahaya intaa soo marray ayb min jihati huwa waxaa wey eh, facwa khitaab waxaa weeye maa dalla wuxuu ku tusay caleyh dusha allafdu kugu tusay min jihati tambiih lagugu baraarujiyo weye kii weynaabaa laguu sheegahaya kii hoosena waa ku hoos jiraa la soco wey ama kii hoosaa laguu sheegahaya kii weynaa ka darnana waa la soco eh, maxaa la yihahda la soco wey ayb ka qowli caza wajalla weye falaa taqul lahumaa uffin wey uf hau dhiho marka hadda maxaana lagu baraarujiyey uftii hoosaana lagu baraarujiyey waxaynana tusaysaa kii sare oo ahaa caydii iyo dilkii iyo darbigii u ahaw marka qowlihii weeye tacaala lagu yii wa min ahli kitaabi ahlkitaabka waxaa ka mid qolihii kitaabka la siiyey man duul baa ka mida in taamanu haddaad ku aaminto biqintaarin maal badan weeye balaayiina yu-addii waa kuu gudanaya ilayka xaggaagu agga kusoo gudanaya ayb marka ninka maal badan haddaad u dhiibato kuu keenaya e wax yar miyuu khiyaanaya wax yar wax ku falaya mayo waxba ku fali maayo ninka balaayiin khiyaani waaye oo ammaanadaalo maxaa wey hal doolar iyo hal maal kiilo dahaba lagu aaminay iyo hal garaamo dahaba lagu aaminay he maxaa waa keenayaa keenayan iyo wamaa ashbaha daalika kuwa wixii shabaha weeye oo maxay yihin kuwaan waxaa laguu sheegay maxaa shay baa laguu sheegay adnii baa lagugu baraarujiyey acliina waa ku jiraa wey aclii baa laguu sheegay adnaagina waa baraarujiyey labada ayadna waa kala duwan yihin soo ma jeedi wamaa ashbaha daalika oo mimaa shayga ka mida maxaa yanusu la cadaynaya fii dhexdiisa weeye cala aladnaa kii maxaa la yihahda waaa la cadaynaya la baraarujinaya adnaa kii sokeeyey liyunabiha suu kugu baraarujiyo biha asagaba cala aclىa midka sarow oo aayadii horow aayadda horow aw amaamahan cala aclىa kii sareeya laguu baraarujinaya liyunabiha maa aclaa baa la sheega liyunabiha suu kugu baraarujiyo biha asagaba cala adnaa waa aayadda qaybta waa aayadda dambo aayadda dambe al cimraan labadaada kala duwan intaa waad fahantay wey faxw waad fahantay waana in shay lagugu baraarujiyo iyadoo baraaruji marna kii korsare ay tahay marna kii hoose ay tahay hadda wuxuu rabaa inuu kugu baraarujiyo oo sheekh uu kuu sheego baraarujintan iyo faxwa khitaabkaanu min min xayu min xayu luqa min xayu qiyaas ti hadda aan soo marayno kale wax cusub kuma jiraan sheekhow baraarujintan xaggeed ka qaata ma luuqaba inaad tiraa waalidka in la garaaco ma banaana in la caayo ma banaana he min min xayu luqad ka fahantay oo markii la yihi falaa taqul lahuma uffin yaad luuqad ka fahamtay mise ufintaa waxaad ka fahamtay qiyaasoo macnaa dhinaan dhirisay soo iskama dhib yara tii baa laga hadlaya muxuuna ku yidhi wahal yuclam ma la ogaanayaa tambiihaas wahal yuclam ma la ogaanaya maadalla wuxuu kutay calay juzi atambiih wuxuu ku tusay min jihati luqa miyaa laga fahmaya aw min jihati alqiyaas war labadan noo kala saar go-aan ahayn aan fahana masaladii wuxuu ku yidhi fii wajhaan laba waji baa ku jirta wey laba waji baa ku jirta annaga shaaficida kalena qola waxay dhaheen min luqa wey qola waxay ku dhaheen min qiyaas wey marka kabacdi waa la kala rajix wey axaduhumaa waxaa weeye anahu min jihati luqa wey qol waa min jihati luqa ka fahmaynaa wey oo falaa taqul lahumaa ufin markii luu yidhi waxaan markiiba fahmaynaa anagu dad waxaana luuqada meel seer ka gaarayo waalidka ha garaacin oo ha caayin oo ha dhibin yaan luqal carab ka fahmayna markii marka uma baahni anagu qiyaas iyo cilay inaan wax raadino aayadda markii falaa taqul lahumaa ufin liluqa alcarabiya markii waan garana darban inuusan banaanayn marka darba falaa tadribhumaa iyo he falaa taqul lahumaa ufin he a isku mid bay dheheen waxa naga noo dhexeeyna ma jirto nimanka halkaasi u boodeen waa niman khatara wey lakin lagama yeelin annahu min jihati luqow wa huwa qowlu akar mutakalimiin wey mutakalimiinta nimanka caqaa'idka iyo waxaasi ka shaqeeya weeye waa ahlu aahir ahlu aahir halkaasay qabaan ahlu aahirku saasay dheheen wey annagu luuqadan ka fahnay bay dheheen luuqadan ka fahnay warkood waa dhib yari wa minhum waxaa ka mid a culammada <coughs> man qaala yiri huwa min jihati اqiyaas wey min jihati اqiyaas اjeli oo qiyaaska jeliga waadixa way dheheen isgeliya oo waadixa wey bay dheheen culmada qiyaas afya maawe qiyaas afya maana waa qiyaaska he jeligaabay wadaadaas xukya waa laga xikaayo dalika can shaafici baa laga xikayo imam shafici laga xikaayo odayu qiyaas ah, maxaa jeliya weeyeen hawsha shaafici laga xikaayo wahuwa alasaxu taasaa fayoobi badan buu yihi qodadii tirminjahati luqana warkooda waa daciif xagga u tuuray falaa taqul lahumaa ufin iyo falaa tadribhumaa iyo falaa tashtumhumaa he luqda carabi waxay kelime kala duwan wey shuqul ismale saddex kaloo midba macnaheeda meel gooni laga baarayo ayb wuxuu ku yidhi sheekhu lianna lafda tacfiif lafdigaas tacfiifka waa falaa taqulhum waa ufi lagu yidhi laa yatanaawalu ma shablinayo ma taabanayo kumana tusaayo weeye qofkii luuqadda yaqaana addarba garaacid kuma tusaayo war maxaa labadaan kalima maxaa ka dhexeeyo attacfiif iyo darbi luqa alcarabiya qaamuuska isku meel ba waa soo arooriyo lagu kala kaxeeyo wa inamaa in kala maana yadullu wuxuu ku tusaaya calayhi dusha wuxuu bimacnaahu macnihiisa kugu tusaayaa tacfiifku macna ahaan buu wuxuu kugu tusaayaa hee darbigii oo macnuhu muxuu yahay tafiifkana idaa baa ku jira dhibsi baa ku jira darbigana dhibsi baa ku jira huna marka maxaan u leexanay xagga macnaan aadnay macna laakiin labada kelima maya labada kelima ma jirta wainama inkala yadulu calayh bimacnaha u kugu tago wahuwa maxaa la yihahda adnaa weye shaygii maxaa la adnaha oo ahaa tafiifkaabaa laguu sheegay wey fadalla wuxuu ku tusay weeye calaa anahu qiyaasun inuu yahay qiyaas inuu yahay mar haddii adnihii la sheegay ee aclihina waa loo qiyaas qaadanhaya saasa maaa wadaada ay mareen wey marka de wadaadada hoola wahuwa akar qowl mutakalimi ahluaahir waxay ku leeyihin meeshaan qiyaas kuma jiro limaada laysa hunaaka farcun he maaa waa cilla asal iyo maaa le farac iyo cilla iyo midna ma haysidu marka qiyaas meesha shuqul kuma le luqan ka faydaysan bay leeyihin laakiin wadaadadan kale waxay qiyaas jelaya weeye maxaa le qiyaas ulawlaa midkii loo horan jiray weeyo min baab alqiyaas maamanay lakin qiyaaska noocyo aho waa qiyaas jelya awlaaw faslu wixii wathani mid kalaad waxa weeye laxnu khiaab wey laxnu khiaabka maalindhowda hataan soo marnay waxaana maalintahood ka muuqatay oonu soo marnay inuu la mid yahay he waxaa la yihahdaa daliilu khitaabka inuu hoos inuu hoos tagahayo lakin hadda shiraas qaabka u dhigahayo wuxuu rabaa inuu yihahdo wuxuu la macna yahay alqowl mujmal wixii la ohan jiray maxaa la yidhaahdaa muqtada wixii la ohan jiray cumuul muqtada oon ku marnay aan ku marnay markuu soo maray safxada toban iyo toddoba boqol toban iyo toddoba markaa soo maray fasl iyo wakadalika mujmal min alqowli almuftaqiru ila alidmaar laa yudaca fi idmaarihi alcumuum wadalika mitla qowlihi caza wajal alxaju ashhur macluum ila aakhirih halkaasaan ku soo marnay idmaarkiiba hadda kan udhighayaa kii idmaarkiiba hadda udhighayo wuxuu ku yidhi athaani waxa weye laxna khitaab weeye wahuwa maa dalla wuxuu ku tusay caleyhi dushiisa allafdu lafdigu uu kugu tusay min adamiiri damiir buu kugu tusay damiir baa meesha ku qadaran wey damiir meesha ku qadaran inuu kugu tusaayaa alladii kaas damiirkaasoo laa yatimuusan dhammaystirmaynin alkalaamu hadalku ilaa bihi damiirkaa in la sheeg mooya hadalku ma dhamaystir macniisuna ma asaxayo lianno alxaju ashhur macluumaad markaan soo maraynay heesoo layskuma qaban maxaa laysku qabtay wakti iyo hee iyo acmaal baa laysku qabtay saas ma ahayn waxbaa la qadaray sidii bula marka inuu ku yihahdo wahuwa maa dalla calayhi lafdu min adamiir damiir buu kugu tuso meesha ku qadaran weeye alladii damiirkaasoo laa yatimu alkalaamu hadalku ma dhamaystirmayo ilaa bihi asaga in la sheega maahane tusaalaad ku kale wadalika mila qowli caza wajal wey faqul narib bicasaaka alxajara wey fanfajarat wey faqul narib ku garaac baan niri bicasaaka ushaada muusow alxajara dhagac ku dhufo fanfajarat ha markaasay burqatay wey marka fanfajarad intaan la gaarin so wax kama horeeyaan oo maxaa ka horeeya muuse markii la yihi usha ku dhufo inuu amarkii fartoomo oo ushi ku dhufto soo kama horeysa horta kabacdina maxaa imaanaya biyiibaa dilaacay marka damiir baa meesha ku jira wey sidaa daraaddeed cugri waa macnaha waxaa weeye fadaraba muuse wuu garaacay fadaraba alxajara dhagaxi buu garaacay wey fainfajarat markaasay il burqatay marka damiirkaa ilaa meesha la geliyo macnuu ma asaxayo buu kuleeyahay macnuu ma asaxayo macni ma asaxayo wadalika waxa weeye min dalika waxaa ka mid a ah aydan ku noqonaya xadfu mudaaf mudaafkii baa la xadfay wey mudaafkii baa la xadfay kabacdina waa maxaa le waa iqaamatu in la joojiyo almudaaf ilayhi kii wax loo tirinaya maqaamu weysi la joojiye waad garanaysaa mudaafka haddii la xadfo mudaaf ilayhi ciraabtiis buu qaadanaya ciraabtiis qaadanaya ka qowli caza wajala weeye was'al ilqaryata qaryada weydii was'al ahla alqaryaba ahl waa kor dhignayd wey waxaa leeya qaryana waa hoos dhignayd wey ahl markii meeshii laga xadfay qaryada hee aa kor dhigantay marka was'al ilqaryata waa macnahu waxay ahayd ahl alqarya bay ahayd ahl alqarya marka ilaa waxyaalahaas la qaydo macnihii ma caddaanayo raba inu keen laakiin macnuhu waa cadaanaya lannu waxa weye ahlu qarya iyo waxyaalaha macnihii in shaygaa la soo qadaro uma baahna qofka luqa carabiya markii lagula hadlaba markii warka fahmaya warka luqacarabi warka fahmaya walaa khilaafa wax khilaafna kuma jira buu yihi ana hada ka nudqi bihi inuu yahay soo ma jeedin si nudqigo lamcana macnayaw ee damiirka meesha ku maxaa ku qadaran waxaa weeye waa qofku waa fahmaya sida nudqiga markiiba loo fahmaya si nudqi walaa khilaafa culamada wax khilaaf dhici kuma jira ana haada midkaan aan kuu soo sheegnay bi oo laxan khitaabka kal mantuuq inuu yahay weeye kalmantuuqi bihi kii lagu hadlo kula macnaye fi lifaadati qaabka u faa'iidaynayo oo xukun looga qaadanayo iyo walbayaan iyo xagga sharxidii caddaynta maxaa nudqigu la mid yahay walaa yajuusu ma banaana an yudmara in la idmaaro fii mili haada midkaanoo kale in la idmaaro ilaa maa tadcu waxay u yeeraysa moog alxaajatu dantu iyo baahidu ilay xadiisu bimacnaa meeshan hadda markii lagu yira wa macnaahu fadaraba hee dhowr shay maqadari karnaa w mase waxaan ku kaaftoomaynaa fadaraba bas fadarabaan ku kaaftoomana ilahna macnihu asaxaya sidoo kale was'al ahlilqarya ahal miyaan ku kaaftoomaynaa mise waxyaalo badan baan meesha gelinaynaa waxaan idhaa kaana waa gelinayna kaana waa gelinayna kaana waa gelinayna maya ahalkaan ku kaaftoomaynaa w wax badanna uma baahni w horeyna masalada u noqda baabka inisoo meesha inii soo sheegay u noqda halkaas kusoo sharaxnay wuxuu kii marka walaa yajuus ma banaan an yudmara fii mila hada ila ma tadcu ilayh ila ma tadcu alxaajatu ilayh waa kana marka fain istaqala alkalaamu kalaamka hadduu toosnaado oo qubuu istaago biidmaarin waaxid hal shay oo la idmaaro lam yejus ma banaananahayo an yudaafa in loo idaafay loo tiiriy ilay xaggiisa ayru asaga hayrkiis wey ilaa bidaliil daliil kale inaad keenta ma ahane maxaa la yihaahdaa inaad wax kale meesha kusoo idaafayso usoo biiriso laa yejuusu hawshaa ma banaana ku sheekhu fain istaqala alkalaamu biidmaari waaxid hal damiir markaad ku qaydatalaam saxiix waa dhamaystirmayo lam yajus ma banaana an yudaafa in loo idaafa ileyh xaggiisa ayru asiga ayrkiisu oo tira waxyaal badan ku qadara ilaa bidaliil daliil aad keenta mooye laa yajus kunaana saxwa fain tacaarada haddii maxaa la yidhaha istacaarudaan fiih fi lkalaam isku tacaarudaan idmaaraan laba idmaar kan lagu idmaarana waa suurtagal kan lagu idmaar labadiiba ishaadilay laba damiirooda de meesha inaad geliso baa iska kaa tacaaruday maxaa samaynaysaa udmira waxaa la idmaarino meesha la gelin maa dala calayhi daliilu daliil wuxuu kutusoo minhumaa labada ka mid a midkii daliil ku tusay aad imaanaysaa kan kale waa tuuraysaa waqad xakayna waan xikaayoonay oo waan sheegnay weeye fii mili hada alkhilaaf khilaafkaa oo kalena waan sheegnay buu yidhi canman yaquulu ciddii dhahaysa baan ku sheegnay inahu yudmaru waxaa la idmaarin oo meesha la gelin fiihi dhahaysa fi kalaam waxaa lagu idmaari maa huwa acamu faa'id midka faa'iido badan baa la idmaarinaya soomaanaan soo marin halkaa ugu noq halkaasaan ku sharaxnay uguna soo diiday shiraasigu aw huwa mawduc ikhilaaf mawduc khilaafkan maxaa la yihaahdaa baanu wax ku idmaaraynaa meesha ijmaacana he baan ka tegayna ayana soomaanan soo marin taasna waaan soo marnay waqad bayana waan soo cadaynay buu ku yidhi fasaada dalika hawshaa inay faasid tahay in la yihahdo midka caamka ah faaiid badan maa baan ku idmaarayna meesha gelinaynaa iyo in la yihahdo mawdic khilaafkan ku qaydaynaa mawdica ijmacan oo ka leexanayna faasid wey waan soo sharaxnay hawsha ayada meesha ayada unaha safxada boqol toban iyo toddoba halkaas akriyay isla muraajacay labada iyaga hada bilahi towfiiq sal lla wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasxaabi ajmaciin